min طariiqin hayr alatii kharaja minha beledkii aad ka safartayna waddadii aad ku safartay waddaan ahay markaad soo laabanaysad soo noqonayso inaad ka soo gasho beledkaadii makana waddaad ka geli markaad ka baxaysna waddo kalead ka bixi beledkii aad ka safartay waxaa sunno ah aad ku safartay min waddo kale inaad soo qaadaday suura gasho xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana cabdulahi bn numayrin xa waxadaana bn numayri muxamed xadaana abi abin wacabdullah xadaana cubayd اllaah ibn cumar alcumari can naaficin can ibni cumara radi allahu tacaala canhu ana rasuul اlah sal lay slam radi allahu tacaala canhuma kaana nabigu wuxuu yakhruju kii ka baxa min طariiqi الshajarati wayadkhulu min طariiqi اlmucaras kaana sal اla alay slam yakhruju nabigu wuxuu ka bixi jiray markuu madiina ka safrahayo min طariiqi الshajara geedka shajarada geed quraca ama idinku waxa u taqaanaan galool geed u eg wado ku yaala wey dalxulayfa wadada dalxulayfa marta dariiqu shajara la yidhaahdaa kaana sal ly slam yakhruju min almadiina madiina markuu ka nabigu wuxuu eh, ku bixi jiray min ariiqi shajara geedka wadadiisa ama geedda wadadeeda wayadkhulu madiinuu soo geli jiray markuu maka ka soo laabto min ariiqi almucaras wadada mucaras la yidhaahdo hadduu soo noqonayana oo maka ka soo laabanayo madiina soo gelayana ariiqu lmucaras buu ka soo geli jiray madiino hadduu madina ka safrayeena ariiqa ariiqu shajara la yidhaahdu ka bixi jiro ku safri jira waidaa dakhala makkata waidaa araada dukhuula makka nabigu markuu doono maka inuu galana dakhala min ahaniyat alculya karinta kore ayu ka geli jiray ama jiirta kore allatii bilbaxa waadigan muxasab lay ama baxau maka qowga ku aadan jiirtiisa iyo wadadiisa wey alxajuunna hadda waa la yidhaahdaa waad garanaysaa ariiqu alxajuun wayakhruju wuxuu ka bixi jiray eh, maka markuu mina aadahay ama uu ku noqonhayaba dalkiisii iyo madiino min athaniyati sufla wadada hoose ama jiirta hoose qowga uu leeyahay ayuu ka bixi jiray maxalushaituna waxaa weeye wadada ka soo gasha mooyeen wadada kale inaad ka baxdo waxadaaniihi zuhay bni xarbin qaala xadana cafwan maxamed muhanna qaala xadaana yaxya bnu saciid alqaطaan can cubayd illaah ibnu xabs bni caasim bni cumar alcumari bhada اsnaad cubaydlahi an naaicin cubaydillaah can naafic bni cumar yuu ahaa sanadku wa qaala fii riwaayati zuhayr riwaayada zuhayr wuxuu yidhi alculya min ahaniyati اlculya jiirta karinta kooruu ka soo geli jiray allatii taasoo bilbaxaa'i meesha layihahda ku taalla baxaau maka meel niis iyo dix lahayadoo webiga uu ku daaci jiray webiga hadda waa iska baaba'ay maka وxadثna mxamed mثنى وبن abi cmر الcadني جamيعا can bni cuyaynةa سufyaan qaal ibn muثنى isagu wuxuu hi xadaثna sufyaano muusan odhanin can ibni cuyayna ee magacii wadaadkuu sheegay can hishaam bni curwata can abihi curwaة bni زubayr can caaisha radi اllahu tacalى canha أna الnabiya salى اllah عalayh wali waslm lama jaء ilى maka nabigu markuu maka yimid dakhalaha maka wuxuu ka galay min aclaa xaggeeda sare iyadaa kala hoosayso dhanka koruu kaga yimid dhanka biyuhu u daadanee u deexaanna marka dambe u ka baxay ilmeeshu ay meel qow tahay magaaladuna meel ay buuro ku taallo dhankay biyuhu u socdaanee biyuhu u qulqulaanba dhanka hooseah dhanka korey ka yimaadaan ay xagga qowga iyo igarada jirtay iyo waa dhankii sare <clears throat> daalaha min aclaha xagga koru ka soo galay wa kharaja wuxuuna ka baxay min asfali xaggeeda hoose xadaثna abu quraybin muxamed ibn اlcalaa alqushayri buu u jeedaa xadaثna abu usaamata xamaad can hishaam bni curwata can abiihi can caaisha radi allahu tacaala canha ana rasuula اllahi sal اllahu alيh wasalam dakhala caama alfatxi sanadkii furashada iyuu nabigu maka galay min kadaa'in buu ka galay jiirta la yidhaahdo min aclaa makata ku taalla min aclaa makatuu ka galay yacni kadaa iyo waxaynu gaari doonaa e, kudan labadaba waanu gaari doontaa marka dhanka hoosena jiirta ku taala kuda la yidhaahdaa ama kada midda korena waa la madaayo mad bay leedahay in ayaa la akhriyaa idan sanadkii nabigu furtay sideedaad iyo sanadkii xajkaba ee tobnaad labaduba xagga sare ayuu nabigu marka ka soo galay markuu baxayna xagga hoosu ka baxay jidka hoose dakhala e, caama alfatxi sanadkii furashada nabigu maka wuxuu ka galay min daa'in jiirta la yidhaahdo oo min aclaa makata maka korkeeda ku taalla ama xaggeeda kor uu ka galay kada marka waa aaniya culya hadda aynu soo marayna oo ku taalla aclaa maka ku taalla haddii kadaa la yidhaahdo markaan la midinna waa asfalka midda hoosaysa weeye qaala hishaam wuxuu yidhi fa kaana abi aabbahi curwat bn zubayr wuxuu yadkhulu maka kii gala minhumaa ay min aaniyatayn labada jiiroodba ama labada karingaababa ta kore iyo toose iyo saraba kilayhimaa wadajirkood waa ka geli jira labadu waa ka geli jira nabigu laakiin ta korena waa ka soo geli jiray ta hoosena waa ka bixi jiray laakiin aabbahay curwa waxaa dhici jirtay buui labaduba inuu ka soo galo ta hoosena uu ka soo galo mako ta sarena uu ka soo galo wa kaana abi aabbahay wuxuu ahaa buuhi akara maa yadkhulu minka daa'in saasaa inoo dhigan cinda albukhaarina waxaa ku yimid wa kaana abi akara ma yadkhulu min kudan oo aan la madin ayb labadu waa ka soo geli jiray waxaana u badnayd inuu ka soo galo min kadaa'in oo sida fiicnayd haddee nabiga uu yeeli jiray ah ila nabigu jiirta kore ama qowga dhankiisa kore uu ka soo geli jiray taas hore marka inuu aabbihii labaduba ka geli jiray ah ayaa riwaayada bukhaari waxaa ku timi wa kaanat aqrabahumaa ilaa manzilihi haddii la curwa nabigu u khilaafayo meesha hoose nebigu ka bixi jiray muxuu oga soo galay wuxuu ihi hishaam gurigiisa u dhoweyd guriga xurwa wuxuu ku yaalay jiirtan hoose gaaban agtiisuu ku yaalay marka wuxuu jeclaa inuu ka soo galo kadibna gurigiisa ku nasto ku qabaysto kadibna markaas acmaashiisi kale uu sii bilaabo marka gelitaankuu ka soo galay kada ama kuda uu ka soo galay oo tii laga baxahayay ah cudurdaar buu u lahay waxaa weye gurigiisaa saaraa oo saasuu u samayn jiray calaa xaal ninkii nabiga ku dayna calayhi salaatu wasalaam labada wadaba hada waa la yaqaanaa magacyahoodii baa ku qoran ilaa amminkan ayb marka waad ka soo geli adoo nabiga ku dayanaya calayhi salaatu wasalaam saasaadna ajir kaga helaysaa hadday taa kuu suurageli weydo dhankii markaa kuu sahlan ama xagga hoosaa ama xagga saraa wax dhiba ma maxaa loo sameeyo nabigu sidaa u yeelay oo tasarana oga sogatosana oga baxay macaani badan iyo aqwaal badan baa la sheegaa waxaa ka mida nabiyulaahi ibraahim calayhi salaau wasalaam markuu maka soo galay xajiinayay ama beydkaba uu dhisahayey jiirta korna wuu ka soo galay ta hoosena uu ka baxay markuu baxahay macnahaas waa la sheegaa waxaa kaloo la sheegaa tacdiim baa ku jira tacdiim baa ku jiro yacnii in diintaanadu sarrayso beydka ilaahan la weynayo korna loo qaado ayaa meesha sare laga soo korayaa meesha hoosena laga baxaaya oo macnaheedu waxaa weeye ninka diinka soo gelahayana waa sarreeyaa ka ka baxahayana hee waa hooseeyaa weeye marka soo gelidda ayaa ka qiimo badan sideedaba ka bixidda maka in la soo galay in laga baxatee qiimo badan in la soo galaa qiimo badan idan soo geliddaa la sarraysiinayaayo gacanta sare la siinayaa bixitaankiina waa hoos baa loo dhigayaa macaani badan bay wadaduhu sheegeen laakiin nabigu umbaa yeelay macnuhu u yahan asagaa garanaya laakiin fatxu maka ayadu inay liculuwi raayat اlislaam ay tahay macno daahira wey macno daahira wey ilaa xilli jihaad iyo halgan buu ahaa waxaa kaloo marka ku jira haddii wadaad uu sameeyo si khilaafsan dhaqankii nabiga cudurdaarna uu leeyahay in gooni ahaan loo xuso hishaamba u xusay cudurdaarka aabihii curwa markuu ka soo galay min kudan oo meesha hoose ahayd ah baabu istixbaabi اlmabiiti bidii طawan uwan iyo iwan waa mualatu a baa la yidhahda dada waad kordhigi kartaan waad hoos dhigi kartaan waa la godi karaa labaduba meesha hadda uwan aad la yidhahdana zaahir ba hadda loo yaqaanaa magacii waa laga bedelay uwan iyo iwan iyo awan midna ma arkayside mandiqatu zaahir baa la yidhahda magacaas azaahir baa ku qoran istixbaab lmabiiti in la baryo inay sunno tahay oo la jecel yahay sharcan bidii awan meesha la yidhaahdo markaad madiine ka timaado ama ah, meel kaleba aad ka soo safarto makana aad cumre iyo xaj u soo gelayso duleedka maka inaad habeenkaa barido oo meesha tuwan layidhaha aad joogto ood ku qabaysato ood ragcataynkii ku tukatay howlahaadii kadibna adoo dhaadan aad maka soo gasho ayaa wanaagsan siduu nabigu yeelayba cinda iraadati dukhuuli makkata marka la doonaya maka in la soo galo iyo waliqhtisaal in loo qabaysta inay sunno tahay lidukhuuliha dukhuuli maka haddaad camal u gelayso cumro iyo xaj ah adoo qabaysan oo maydhay oo nadiifa ah inaad gashaa sunnaha wa dukhuulaha dukhuula maka tanhaarna waa sunno habeen iyo dharaarkeen la geli in maalinimo lasoo galaa wanaagsan habeenkina laga baxo saasuu nabigu yee jira calayhi salaatu wasalaam maka maalin buu soo geli jiray habeenna waa ka bixi jiray hal mar bu hawshaasi nabigu khilaafay libayaan iljawaas oo waagii uu nabigu soo cumraystay min jicraana jicraanna muu ka soo cumraystay habeennimuu soo galay habeennimana uu ka baxay waa inay bannaan tahayba ummadda in habeennimo la geli karo habeenin laga bixi karo adoo camal u yimid laakiin haddaysan haddii ay hawshu ay tahay sunnadaas sideeda loo maro oo maxaa bannaan aan la istusaynin waxaa fadli badan dharaar baad soo geli habeenna waad ka bixi ibraahim annakhaci wuxuu idhi kaanuu yastaxibuun an ydluu makata nahaara wayrujuu minha leyla saciid mansuur baa wariyey bisanadin jayid wuxuu ihi saxaabadu iyo asxabta abdullah mascuud waxay jeclaan jireen in maka ay dharaarnimo galaan habeennimona ay ka baxaan hadday safrahayaan cataa ibn baraxasow wuxuu nin walba sudonuu yeeli ninka habeen ka bixi ninka habeen geli ninka dharaargeli ninka dharaar ka bixi waa isku mid laakiin waxaa kala duwan ninka imaamkaa ama culummadee lagu dayanayo ee caamadii bulshadu ay dhowranayso waxaa sunno ah inuu dharaarnimo soo galo kan nebiyi calayh salaat wasalaam habeennimana uu ka baxo asaguna sidaasuu maray adugo masale laisku khilaafsan yahay alafdal muran ma laha dharaarti tahay siduu nabiguba yeelay laakiin labadu waa bannaan yihiin xadaanii zuwa bni xarbin wacubaydilah bnu saciid alyashkuri qaala xadaana yaxya wahuwa alqaطaan can cubaydillaah alcumari akhbaranii naaficun can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam baata nabigu wuxuu baryey bidii tawan meesha la yidhaahdo waa waadi tog wey weyna ku yaalla arkaas haddana waa magaalo la degan yahay bidii tawan bidii tuwan bidii diwan iwanna waad akhrin kartaa iwan iyo tuwan iyo tawanba waa isku mid in alla la godo iyo in la kor dhabaana loo badan yahay xataa asbaxa ilaa waa bariistay ilaa waa bariistayba nabigu meesha baryo joogay uma dakhala makata makuu gaalay markuu waagu bariyey qaala wuxuu ihi naafic wa kaana cabdulahi bni cumar wuxuu yafcalu dalika sidaasuu yeeli jiray cabdulahi bni cumarna siduu nabigu yeeluu yeeli jirayo markuu soo cumraysto ama uu soo xajiyo maka duleedkeeda ayuu habeenkaa baryi jiray waagu markuu u baryo salaada uu tukado oo u qabaysto yuu xilli barqina maka soo geli jiray wa fii riwaayati bni saciid riwaayada cubaydillahi yimid xataa salla subxa nabigu duwan buu baryey ilaa uu salaaddii subax tukaday qaala yaxya isagu wuxuu idhi yaxya bn saciid alkhataan aw ama qaala wuxuu idhi xataa asbaxa xataa salla subxa iyo xataa asbaxa waa isku macno nabigaa barye ilaa uu waa bariistay oo meesha uu ku tukaday waxadaana aburabiic الزahraaniyu qaala xadaana xamaad ibnu zayd xadaana ayub الsakhtiyaani can naaficin ayuubbaa mutaabacayne wadaadkii cubaydilaaha ana bna cumara radi allahu tacaala canhuma kaana wuxuu ahaa laa yaqdamu kaan gelin makata maka aan gelin ilaa baata bidii awan meeshaasuu beryi jiray makaba hadduu galo meeshaasuu sii beryi jiray maka gelin kahor yani markuu maka raba inuu galaa loo jeeda xataa yusbixa ilaa waagu u baryo oo wayaqtasila kadib yadkhulu makata makuu geli jiray nahaaran dharaarnimo ayuu geli jiray wydkuru can الnabiyi anahu facalahu wuxuuna nabiga ka tabin jiray ibni cumar annahu facala sidaa nabigu inuu yeelay oo maka markuu gelayey nabigu intuusan gelin habeenkaa u baryey طawan meesha la yidhaahdo waago ugu baryey ku tukaday maydhay kadibna asagoo nadiif ah oo carfaya nabigu uu markaa tegay oon wax daalan oo waa duleedkii waad ku nasay xalay baad meesha bariday waad nasatay socoddeer maadan gelin waagu makuberina waad qabaysatay idan adoo dhaadan ayaad markaa tagaysaa oo fahmaysa sada camalka si fiican ugu gudato waxaa la adoo daalan inaad camalka bilowdo oo le allow mar iga dhammee allow mar iga war hoteelkaana aadniye aan bobsiinna cumrada lama ogolo hawshaada dhamayso adoo fiican oo marqaansan oo ku haliilaya camalka soo gal mako adoo iga tuur ah lama ogolo macnahaasuu nabigu diiday alayh isalaat wasalaam waa sida hadda dhacda dadka safarkaee cumraysta ama xajiya ku qamaamaya ee hoteeladoodii meelahay deganaayeen camalkana maqluubinay ee boobsiinay xadana mxamed bn isxaaq almusayb اlmadani xadaanii anas yacni bni cayaad allayi can muusa bni cuqbat اlasadi abat naas fi maaai baa la yidhahda asaxu almaaai wasir waa kitaabkiisa can naaficin ana cabdاllahi bni cumar xadaahu wuxuu u sheegay kitaab buu le siro maaaida sida ibnu isxaaq oo kale kitaabkiisa ka fiican xagga shumuulka iyo masalo walka in laga hadlana ibnu isxaaq baa ku faahfaahsan laakiin xagga sugnaanshaha isagaa ugu fiican ana rasuul lah sal lay slam kaana wuxuu nabigu yanzilu kii dego ku furta bidiiawan buu ku furan jiray oo bari jiray wayabiitu bihi waana baryi jiray xataa yusaliya subxa ilaa uu salaad subax tukado xiina yaqdamu makkata ay xiina yuriidu an yaqdama makka markuu nabigu rabo inuu maka galo intuusan gelin ka hor habeenkaa awan buu ku baryi jiray wuu ku tukan jiray wuu qabaysan jiray lilixraam walilxaj walcumra wamusallaa rasuuli illaah dalika calaa akamatin haliida ibn cumar wuxuu rabaa inuu kuu sheego salaadii subax nabigu didowan uu ku tukaday barti uu ku tukaday buu tilmaamaya oo kuu sheegaya wuxuu ku degay oo ku furtay diiawan kadibna waa baryey salaad subax buu ku tukaday waa ku qabaystay wa musallaa rasuulilah rasuulka ilahi makaanu tukadkiisu meeshuu ku tukadayna oo daalika kaasuu maalinku ku tukaday tuwanna calaa akamati kurumbuur buu ku yaalaa khaliidatin qallabsan oo adag taag akamadu waa taaga ama dalcadda ayaa la yidhaahdaa kudumbuurna waa la yidhahdaa markaas burburcoodka yarka markuu bacaadi waxaa leeyaha burburcood la yidhaha laakiin markuu dhulku dhul adag yahay adugu waa haar yar weeye fiiq yaroo taagan dushiibuu nabigu ku tukaday calaa akamatin dalcad ama taag ama buur khaliidatin kakanoo dhagax adag leh laysa fi lmasjid aladii buniya ama laysa musalii nabi maxamed ma aha anin kuma jiro fi lmasjid aladii buniya ay ama hunaaka masjidka meeshaa laga dhisay ee dii tuwan laga dhisay goobtu nabigu ku tukaday ma uhu ibn cumar kuleh nabigu meeshuu ku tukaday gooni weeye oo waa buurta kuusan ee dii tuwan ku taala halkaasuu nabigu ku tukaday masjidkuna meel kala laga dhisay oo laakiin isla goobti ah ayb laysa fi lmasjidi aladii buniya ama ay hunaak hunaalig masaajidka meesha laga dhisay kuma jiro makaankuu nabiga ku tukaday walaakin musalihii nabi maxamed asfala min dalika meeshaa meel ka hoostiisa ku yaalla calaa akamatin buur dusheed ama taag ama dalcad dusheed ama kudumbuur khaliidatin kakan ama qallafsanoo adagoo dhagax leh dhulkaa kala jilicsan idan ibn cumar wuxuu aad u fiirin jiray oo u dabageli jiray saanta nabiga calayh salaat wasalaam cagta dhigo inuu dhiguur jeclaan jiray ilaa bacdu salaf ay soo guuriyeen bisanadin jayid inuu mararka qaarkood ritiga uu saaran yahay uu wato ama faraska ama dameerka gaadiidka uu wato uu liijaanka iyo xadhiggii hoggaan ku dhufan jiray suu tartiib u socdo oo uusan u dhaafin saantiqoobkiisu qoobka hashaa nabi maxamed ku istaagta wuxuu rabaa gaadiidkiisu inuu saanta dhigo meeshuu nabi maxamed hashiisi ama faraskiisa ama baqashiisa ay dhigaysa aad buu hawsha ugu dadaali jiray xadaana maxamed bn isxaaq almusayabi xadaanii anas yacni ibna cayaad haddaynu soo maraynay can muusa bni cuqbata can naaficin ana cabdulahi bni cumar ahbara wuxuu u sheegay ana rasuula sal slam wuxuu haddana rabaa goobta markuu sheegay nabi maxamed meeshuu ku tukaday subaxdaasi iyo sidaa markuu tilmaamay iyo wuxuu rabaa haddana inuu tilmaamo masaajid meelaha laga dhisay inuusan shuqul ku lahayn iyo nabigu markuu iblada qaabila kacbada u tukanhayay qawiyii kusoo aadanaa noocay ahaayeen iyo meeshuu qawi kaga aaday haddaad ilgu wadaadku markuu tukanaya daayi geedkaa weyn ma bidxi buu ka maray mise midig buu ka maray mise waa isku qumaatiyey maxaadii adugu ni hor badan tahaye wadaadku xaggaasu u tukadaad iska leedahay ibnu cumar wuxuu rabaa inuu sheego xataa nabigu qiblada qaabku u qaabila calayh isalaat wasalaam markuu maalinkaa tukanay caaisha inoo soo sheegto ku tiri nabi maxamed ma cumraysanin ibni cumar oon la soconin saxaaba meena soo mari wuxuu sheegay anna rasul lla sal slam istaqbala inuu qaabilo ku sii jeedsaday ay xiina sallaa bidii tuwan weyahad aroortu duwa ku tukaday nabigu wuxuu qaabilay furdatay aljabali labada fangorood ee qowga waxaa la yidhaahdaa karingaabada malkada soomaalina way taqaano furdad bay odhan jireen meesha dekada ee badda ee doomuhu ku soo xidhaan iyo maraakiibta hadda maxaa tidhahdaa dadkiini dambaa dekadii ah somalida hore waxay jireen furdad bay dhihi jireen furdaddu qowgan weynee siman meesha jiirta ee wadadu ay ka dhacdaa waxaa la yidhahdaa yaa furda la yidhahda cinda alcarab furda la yidhaahdaa webiga malkada looga dhaadhaco ama hilada malkada looga dhaadhaciyo laagtana ayadna furda la yidhaahdaa waad fandembalata dekeda hadda u taqaanaan maxaa l hadda loo bixiya miina furdad baa la yidhaha fi luqa alcarabiya soomaaliyana waa idna furdad baa la odhan jiray ile waagi hore soomaalida hore carabiga aad ugu badnaa kooda carabiga aan aqooninna af soomaali yuu far carabi ku qori jiray af soomaali ayuu carabi xuruuf carabi labaatan sideed xaraf ku qorhaya waxaan wow iyo xa alif ku taagan nuun baa la qoraya saanay u qormay sida cafcarigu u qormo maalawad baa wadaad aan saxaabna ii soo diray oday soomaaliyeed oo islaantiisa waraaq u qoray waraaq buu u qoray afcari buu ku qorahay hal bog weeye ka warramay noloshiisa caafimaadkiisa carruurtii buu waraystay dayme lagu lahaabuu meel ka doona intaan ka imanaya sidaasii yeela wuxuuna qoray bishii sadataal bishii sadataal labaatan iyo dhowrkeedii kun sagaalba konton iyo saddexdi ii daaran yaha waa idin lahaa mise waan ma idin tusaa habeen dambaa idin tusi insha allahu tacaala ya waad marka hawshaa way jirtaa niman damba intay soo duuleen bay waxay nagu sameeyeen wayna dhalan rogeen dhalan rog bay nagu sameeyeen sac weyn bay dhaheen soomaali sumad looma rogo sac weyn haddaad suuq ka soo sayleed ka soo iibsato oo sumad leh tiisaa loo daayaa haddaad sumado kala ku dhigto tuug baaba lagu moodi hadhow baa lagugu qabsa nin wax bedelay oo farsameeyaad noqonaysa sidiisa u daa ninay subaa tahay saylad baad ka soo lacag xalaalaad kala baxday ninka kugu qabsa sacan daraad baan soo iibsaday hebel baan ka iibsaday lacagtiisna wata ka leexaad leedahay marka loodaadu ka mid ahaanayo inta dambe uu kuu dhalo sumadaadi ku dhigo dad waaweynoo muslimiina oo taariikh leh oo af leh oo far leh baan ahay intayna qabtee qolyihii shuuciyada ah iyo sanka noo geliyey carabiga naga fogeeye markay xoogu dhaqaalo u baahdeenna waxay dhaheen jaamacatulcarab baan ka tirsanna maxaa kaga tirsantihi ana faarax ana jaamacba waxaa socon mayso dadka laga daayo ana rasul lla sal ly istaqbala nabigu wuxuu u jeestoo qaabilay furdatay aljabali qow oo laba jiirood leh ama laba fangarood leh ama laba karingaaba leh ayuu nabigu qaabilo xagga kacbada ka xigay markuu tukanay ku ladii jabalkaasoo baynahu nabiga inta ka dhaxaysa iyo wa bayn aljabal awiil owga dheer u udheeey laba qowwisdaba yaala mid wuu sokeeya oo xagga diiuwan buu soo xigaa midna agga maku xiga midka agga maka xiga aad u dheeroo taagan idan qowgan soku nabigu qaabilay calayh salaat wasalaam oo laba karin gaaba leh soo geel laba kurus lahoo dee laba eh, eh, eh, kurusoo tagtaan dhexduna ay god fiiq buqow lahaa xaggana fiiq dhexdana laba waxaa ku yaallay karingaaba tan iyo tanba marka wuxuu idhi istaqbal nabigu wuxuu qaabilay furdatay aljabali qowga labiisa jirood buu qaabilay ama karingaabuu qaabilay alladii qowgaasoo baynahu nabiga udhexeeya iyo wa bayna aljabali awiil qowga dheer inta udheaysa qowga udhexeeya nabi maxamed iyo qowga dheer buu qaabilay nabi maxamed iyo qowgaa dheer maxaa u dhexeeya qow gaaban kaa labadiisa fardodood buu nabigu isku aadi alladii qowga dheeroo naxw alkacbatay jihat alkacba jira qowga dheer xaggee buu jiraa xagga kacbada yajcalu yajcaludaasi ma ibni cumar baa faacilku mise waa nabigaa laysku haya waxay dhaheen waxaan yajcaludaas waa nabiga ibni cumar waxaa hadlahayee tilmaanta bixinaya waa ibni cumar axadka laga warramahaya intan dambana waa suubanaha niman sidaasay waa sida nawwi jamaca min ahli cilmi ay marhayaan iyo xaafidku markay sharxayaan saaxibu cumdat alqaari cayni iyo wadaaddo ka dambayna waxay leeyihiin intan dambe yajcaludaasi waa ibnu cumar axadka tilmaamayana waa ardaygiisii ahaa naafic oo meeshii dhismaha la dhisay masaajid baa ku soo korodhay waddooyinku waxbaa iska bedelay ee ibnu cumar wuxuu rabaa inuu tuso meeshuu nabigu taagnaa iyo qaabku qiblada u qaabilay iyo qowyaha ku soo aadan siday kale ahaayeen furdadu qaabkay ahayd yajcalu bnu cumar ama yajcalu nabiy labada taawiilkaad martaad yaad mari kartaa laakiin waxaa muuqanaysa yajcaludan dambe iyo tilmaantan dambe ibni cumar laga warramayo oo naaficu markaasi warramayo yajcalu اlmasjid اladii buniya ثama yasaara اlmasjid اladii biطaraf اlakama wuxuu yidhi yajcal wuxuu ka yeeli jiray ibnu cumar markuu tilmaamayo goobtu nabigu ku tukaday uu tilmaamayay yajcalu lmasjid aladii buniya ama masaajidkii halkaa laga dhisay masaajidkii didawan laga dhisay markuu qiblada qaabilayo xaggana uu tilmaamayo ibnu cumar nabigu meeshuu istaagay kuna tukaday ayuu wuxuu ka dhigi jiray masjidka meeshaa laga dhisay yasaara almasjid aladii biarfi akima akama ah, cafwan masjidka buurta geeskeeda ku yaala bidixdoodu masjid kale iska xijin jiray laba masjid meesha ku yaalla mid waa midkan bidix la geynayo midna waa midka ku yaalla buurta darafkeeda dacasheeda nabigu buusha darafkeeda muusan istaagino wuu ka fogaaday dhudhun taqriiban buu ka yar durka buurta idan yajcal wuxuu jiray ibn cumar markuu hawshaa tilma almasjida alladii masjidka buniya laga dhisay ama meesha laga dhisay calaa yasaari اlmasjidi masjid kale bidixdiisu dhigi jira cafwan alladii masjidkaasoo buniya la dhisay asaguna biaraf اlakama weeye buurta fiidada laga dhisay xoogaa yarqananaf laba masjid baa mid laga dhisay meel leeyahay nabiga ku tukaday mana aha ku tukaday midna buurta qudhigeedii darafteeda laga dhisay labadaa masjid midna ma ahay ibnu cumar markuu istaago masjidka meesha ka dhisan ayuu wuxuu jiray kii ka dhisnaa darafta iyo dacasha buurta iyo bidix ka marin jiray wa musallaa rasuulilaah rasuulka ilah makaano tukadkiisuna asfala minhu waa ka hooseeyey min almasjid اladii biarafi اlakama masjidka ku yaala buurta fiideeda uu kasii hooseeyey meeshuu nabiga ku tukaday cala alakamati sawda xaggee nabigu ku tukaday ay kaana musalaahu nabigu meeshuu ku tukada wuxuu ahaa cala alakamati buurtii ama kudumbuurtii ama taagi dacashi asawdaai madoobayd horaana waa kii soo yidhi calaa akamatin haliida waa inaga soo maray see kala saaraya ibn cumar yadacu wuxuu ka tegayaa min alakamati asawda taagga madow wuxuu ka fogaan jiray cashara adrucin toban dhudhun aw naxwa ama ku dhow way u taakaysan tahay intuu nabigu meeshuu cagta dhigay nabigu ku tukaday waa u taakaysan <laughs> buurtii midoobeyd qudhigeeda wuxuu ka durki jiray buu idhi ilaa toban muxuu ahaayo dhudhun buu ka durka haya uma yusallii markaasuu tukan ibnu cumar mustaqbila furdatayni asagoo labada jiirood ama labada wadood qaabilay min aljabali ka furda ah attawiili qowgi dheeraa labiisa karingaabo alladii baynaka ayuha اlmukhaaطab wa bayna اlkacba qowga dheer ee taagan ee markaad qaabilsho adiga kacbada idiin dhaxaynaya ayuu markaasi xaggiisa qaabili jiray maxalushaadku waa maxay maxalushaadku waxaa weeye labada masjidee meesha laga dhisay goobtuu nabiga ku tukaday ma aha midda labaad buurtan adag ee uu u bixiyey alakama sawda aw alkhaliidana dusheeda nabigu kuma tukanin hor hore u yarbaxay ilaa toban mitir ah, toban dhudhun waa inta iyaasta toban dhudhun ma an mitir baa iyaasta toban dhudhun dhudhunku mitirba dhan horta muu ka yaryahay nus mitir xataa showgu war dhammaad idan waa toban mitir markaa ii noqonaysa an mitir baa ii noqonaysa mitr an mitr buu ka durkeeyey oo ilaa daadaga nabiga u soconay markaasuu qaabili jiray qowga dheer wuxuuna isku aadin jiray karingaabadiisu isku aadin jiray markaasuu qiblada toos iyo kacbada u qaabilaya intaasaa loo jeedaa hawshan marka ibn cumar samayn jiray ibn cumar raxmatullahi radiallahu taala canhu wuxuu samayn jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu madiine joogay xaafad walba uu booqdo iyo goob kastoo uu tago ku tukado way u calaamadaysnayd hadduu nabigu safr calayhi salaatu wasalaam ama jihaad u baxo ama uu xaj u baxo ama uu u baxo cumrana meel kasta uu istaago ku tukada u calaamsnayd saa darteed markuu safro oo madiine ka dhaqaaqo ilaa uu maka galo ka soo noqdo madiine uu ku soo laabto salaad walba meeshuu nabigu ku tukaday ku tukan jiray uuna yaqaanay tatabc marka aaaar nabiy almakaaniyu sameeyey oo laba masalo laba faraq bay leedahayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii laga dhaxlay raadkiisa ah ama dhar ah ama koofiyadu xidhan jiraya ama cumaamada ama kab ah ama karina ama xeedho iyo weelal ah in la barakaysto nabiga laga reebto waa min asunanmin asunan salafkuna iskuma khilaafin timihiisii wax walboo nabiga ka soo jeedo marka aan ahayn aaaarta makaaniga ah taa iyadu muran ma laha alaahaar almanquula la yidhaahdaa oo iyadu waa iska baabi'i raad dambo weyna yeelan mayso in lagu fidnoomana laga baqi maayo waxaa laysku khilaafsan waxaa weeye nabigu aaaartii makaaniga ahayd raadkiisii ku saabsanaa dhulka raadka nabigu ka tega dhulka ku saabsanaa in la dabagalo oo la barakaysto oo loo qasdo maxay diintu ka qabtaa ibnu cumar iyo aabbihii waa isku khilaafeen hawsha iyada ah aabbihii cumar bkhaaab ma ogolayn maalin buu soo safray soo xajiyey ama soo cumraystay salaad baa meel ku qatay casara muslimiintii buu tujiyey isagoo amiirkoodia ah. markaasuu wuxuu arkay niman ordahayo sii socda ama duhur ama casar ama aroor waxay ahaydba markaasuu xaggey ordahayaan waxay dhaheen waxay rabaan meel meeshaasoo nabi maxamed hadda kor intuu maray salaad ay ku qabatay oo ku tukaday inay ku soo tukadaan uu u yeedhay wuxuuhi dadkii dadka idinka horrey yuhuudiya nasaaro waxay ku halaagsameen inay intay dabagaleen raadadkii ambiyadoodii meel walbay ku tukadeen ay masjid ka dhigeen biyacan wakanaa'is ay ka dhigteen bay ku halaagsameen joojiyo hawshan ayadaa ninkii ku soo beegma asagoo socda oo danihiisa u socda ku soo beegma goobtu nabigu ku tukaday ha ku tukado ninka aan ku soo beegninna yuusan aadin whada huwa اlitibaac اlxaqiiqiy ibnu cumar iyo aabbihii cumar baa gar leh limaada itibaac maxaa la yidhahdaa nabigu waxaad ku raaci ood beegsani shay walba qaabku nabigu u sameey alayh الsalaaة wasalaam goobahaani ma goobuu nabigu salaad oola qasday bay ahaayeen mise wakhtigaa ku qabtay biijmaaci اlmuslimiin wakhtigaa ku qabtay sidoo kale markaad nabigaan raaci aad leedahay itibaac raadinayso waa inaad yeesho siduu nabigu yeelay nabigu waxaad ku raaci fi اlqasdi wاlcamali wاlhay-ati wasuura intaad ku raacaysa safar baad soo gashay salaaddii baa meesha kugu qabatay ilahay baa iskugu ka aadiyey way ku aaday waad tukanaysaa laakiin inaad u soo dhaqaaqda aad ku tukatid nabigay hadda ka hor saalaad ku qabato oo ku tukada dee isku qasid matiin aday nabiga qasida ku kala tagteen adugu inaad ku tukatad u soo qasida nabiguna ooma soo qastin oomana soo safrin oomana marin goobta inuu ku tukada ee wuxuu maray muraadkiisii kaliya dantuu watay u maray salaad baa ku qabata salaadna say kuu qabato ayaa loo tukadaa soomaali way yaqaana hawsha ayadaa marka hawsha ayadaa sayidina cumar inamaa halaka man kaana qablakum أnahum اtakhaduu aaثaara أnbiyaa'ihim biyaca man mara bشhayءi min hadihi الmasaajid faxadarat الصalaaة falyuصلi وإla falyamdi riwaayo kale man caraضat lahu minkum fiihi الصلاة falyuصلi وman lam tacrid lahu minkum fiihi الصلاة falaa yuصلi muslimiintu badankoodna waxay raaceen xukunka iyo fiqiga sayidina cumar bay raaceen waa idan inay bannaan tahay ina ibni cumar baa isku adkayn jira isku dhibi jiray saa darteed dambe jidka dheeraa ee nabigu maka uu maray madiino ee meelo badanoo labaatameeye gaari uu kaga tukada ka badnayn waxa maanta laga garanayo waa laba goobood keliya laba goobood keliya maanta la garanaya si dhab ah wixii kale waa kuturikuteen la ilow masaxantay la bedel waa masjid diulayfa iyo ariiqu rawxaa masaajid ku yaalla weeyo waddada anusuume nabigu inuu yidhi waxaa mari doonaa nabiylahi ciisa isagoo xaaji ah ama muctamir ah labadaasa laga garanaya laakiin masaajidii goobihu nabigu ku tukaday madiino badankeed waa la garanaya maxaa ansaar baa qabatay ansaar baa xifdiday wabittaali waaguu cumar cabdicaiis amiirka ka ahaa madiine amiirka ka ahaa nin khayr badan buu ahaay oo wuxuu yidhi ansaarey intaan la dhambananin goobahan hadda aad leedi nebi baa ku tukada ku haysaan wixii aad hubtaan ii sheega waa loo sheegay masjid walba oo marka goob nabig kutukada masaajid ummadda u ahayd wuxuu ka dhigay si gooni dhisay dhagax mutuleel quruxsan buu u sameeyey axjaar quruxsan buu ku sameeyey gooni ah isagoo kala soocaya masaajidda caamada muslimiinta iyo goobtuu nabigu ku tukaday waagida marka la soo gaaay oo taabicin badan baa soo gaaay atbaacu taabiciin maalig baa soo gaaay waa dhow xaafidka soo gaahay ibn xajar oo ka sheekeeyey laba kitaab oon weli aan si fiican loo daabicin midna zubayr bakaar uu leeyahay midna uu leeyahay eh, cumar bnu shaba annamari oo akhbaaru اlmadiina iyo akhbaaru maka la labada wadaad ugu qiimo badan wax walba sidiisa u keenay bisanadi wاnaqli wاtaariikh calى ati xaal asawaab waxaa weye meeshaani masaajida ninkay salaad ku qabatana ha ku tukado ninkan ku qabanina yuusan la aadin ibnu cumarna waa min tashadudihi اlmacruuf fi اlitibaac marka khayr buu doono waana dadaalay laakiin saxaabadu siday mareen u badnaayeen baa ka saxan xaafidku iyo qolyaha kitaabka sharxaya waxay yidhaahdeen wa fiihi tabaruku biaahaari الsaalixiin ibn cumar markuu hadda uu dabagalay nabi maxamed meeshuu saanta dhigay ama habeen meeshuu bariyey ama goobtu ku tukaday hawsha marka la eego ku jira atabaruq biaahaari اsaalixiin wadaadaha marka sharxiya kitaabka waxay leeyihiin waxaa ku jira ibnu cumar dabagalka uu dabagalay saanti nabiga iyo goobtuu fadhiistay iyo ku tukaday waxaa ku jira in la barakaysan karo dadka culimmadii ahlu khayrkii owliyadu goobahay fadhiistaan ama ay ku tukadaan maxaad ka leediin hawsha waa qiyaas maca alfaariq fahma masalada waa masalada culimadu isku khilaafeen oo waxaa isku khilaafay saxaabadii baa isku khilaafay nebi maxamed calayhi salaatu wasalam waxaa loo batay inaysan bannaanayn in gooni loo adoo la maaga aysan bannaanayn ibnu cumar hawshiisa haddaad tira ibnu cumar baan ku raacayaana nebi maxamed axad lamida ma jiro axad lamida nabi maxamed xagga fadliga barakada khayrka sharafta iyo maamuuska karaamadu cindallaahi ku leeyahay ma jiro wadaadaad dhihi karta waxaan u barakaysan raadkiisii iyo saantiisi goobtuu farsidaan nabi maxamed loo barakaystay miyaa jira maya markaad oga qiyaas qaadanayso wadaadaha iyo nabiga iskaga qiyaas qaadanayso qiyaaska waxaa loo shardiyaa labada shay oo laisku shabbahaayo ee laisku ekaysiin waa inay isku awood yihiin isku baraka yihiin isku khayr yihiin isku fadli yihiin wax walba ay ka siman yihiin ibnu cumar oo saxaabi jaliil oo barakaysanoo min awliyaa illaahi saalixiin ah iyo nebiyulaahi maxamed ma siman yihiin abaatan iska badaa wadaaddo kale oo waa damban yihin jooji mar hadday sidaa tahay hawsha nabigaa goono u leh hawl cidka looga qiyaas qaadan karana ma aha wa shardu اlqiyaasi waa maxay waa musaawaat اlfarci lilasli fi اlcilati aw ziyaadatu calayh waa shardi mujmaca cinda alqaa'isiin wاlqiyaasiyiin farca dambe owliyada saalixiinta ah waa inay la wadaagaan cilada asalka hore nabiga calayh salaat wasalaam ama ayagu ay barakada ku badan tahay oo nabiga ay kaga badan tahay labadaaba suuragal maaha midna waa lagu gaaloobi wadaad tirada aadamo kalea nabiga ka fadli badan ama ka baraka badan diinka lagaga baxaaya haddaad tirada nebi maxamed cid baa la simanna labtirkeedu kusii jiri maysid marka hawl halisa wa iska ilaaliya laakiin ijtihaadku meelo badan dadka muslimiinta khayrdoon meelo badan bay fi lfuruuc wاljuز'iyaat khayrdoon dirta ugu dhacahayaan la fi asli اdiin baabu istixbaab الramli fi الطawaafi wاlcumrati wa fi الطawaafi اlأwali min alxaj wuxuu baab yahay istixbaab الramli ruculayn in la sunneeyo fi الطawaafi طawaafka iyo wاlcumrati cumradaba طawaaf اlxaji iyo طawaaf اlcumraba in la sunneeyo meesha iyada ah wa fi طawaafi اlأwal min alxaj iyo dawaafka hore ee xajkaba dawaaf اlquduumka ramalku waa tilaabadoo la boobo adoo isu dhoweynaya lugta adoo lugaha tilaabadooda isku dhowayso xaggana boobitaan ula socdo wey ila markaad marna si saani saania ah loo tilaabsadaa oo lugaha la kala fogeeyaa waana la laxaadsadaa marna waa la shirbiyaa adoo marka taakada isku dhowaynaya iyo tilaabada yaad boobaysaa taasaa ramalka la yidhaahdaa xadaana abu bakr bn abi shaybata xadaana cabdulahi bn mayrin xadaana bn mayrin qaala xadaana abi xadaana cubaydilah can naaficin can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasul la sal slam kaana ida aafa bilbeyti awaafa alwala kaana sal slm idaa aafa bilbeyti kacbada nabigu markuu ku wareego aawaafa alwala wareega koobaadi khaba alaaan saddex buu ruculayn jiray khaba ay ramala khaba iyo ramala waa isku mid khaba aaaa saddex buu ruculayn jiray wamasha arbacan afarna waa lugayn jiray wa kaana yascaa nabigu waa ordi jiray bibaطni اlmasiili bibaطni اlwaadi almasiil waa waadig waa tog laa yuqطacu اlabطaxu ila shadda waa sacyigii bayna saba almarwa intan hadda laydinku sameeyey laynka iyo nalka cagaarka sumayna arag ama buluuga cagaar suma ahayn cagaar buu ahaa intaas wey waadigu waa baaba'ay meeshaas abtax la odhan jiray laa yuqtacu labtaxu ilaa shaddan lama gooyo inta adoo ordayo ummu ismaaciil ayaa markay marwo sii fuulayso iyo markay safa fuulaysa waxay ku mari jirtay orod intaa ayadaa weligaa markaad buuryar ka daadegto waad ordi ayadaa ku tuuri waa dilaandil haddana markaa fuuli wa kaana salcan yascaa nabigu waa ordi jiray bibatni almasiili ay bibatni alwaadi almasiil waa makaanu sayl makaanu sayla waa waadiga lanna asayl yasiilu fi lwaadi bibadni lwaadi waadiga dixdiisa ama bartankiisa markuu maray nabigu waa ordi jiray idaa goortii taafa bayna asafa wاlmarwa markuu ku sacyinayo inta u dhaxaysa marw iyo safa markuu sacyinayo intaa yartaana orod buu ku goyn jiray inta kalena waa lugoyn jiray buuraha orod tartiib buu fuulayaa laakiin inta dhexda ah nabigu ruclu ku dhaafi jiray wa kaana bnu cumara yafcalu dalik ibnu cumarna sidaasuu yeeli jiray waana sunno waxadaana bn cabaad xadaana xaatim yacni bn ismaaciil almadani can muusa bn cuqbat alasadi can naaficin can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasul sal slam kana ida طaafa fi اlxaji wاlcumra ida طaafa fi اlxaji wاlcumra markuu nabigu dawaafo xajkii cumradaba أwala maa yaqdam marka u horaysa uu soo galo fainahu yascىa nabigu wuxuu ordi jiray ثaلaaثa aطwaafin saddex طawaaf bilbeyti kacbada saddex wareeg buu orod ku dhammaysan jiray iyo rucle uma yamshi arbacatan afar wareegna socod buu ku dhammaysan jiray uma yusallii sajdatayn ay ragcatayn laba ragcadood buu nabigu tukan jiray khalfa maqaami ibraahim waa inagu soo maray uma yatuufu bayna asaba walmarwa salaaddaa markuu tukada kadibna wuxuu ku wareegi jiray ama ku ordi jiray saci laga wadaay marwo iyo safa waxadaana abu aahir axmed bn camr xarmalة bnu yaxya qaala xarmalo wuxuu hi asagoo ahbarana bn wahbin cabdullah ahbaranii yunus bn shaab الzuhri can ana saa'ib bn cabdilah xadiidka hore naafic bu can ibni cumar haddana wiilkiisibaa aabbihii xadiid ka qaadanay ahbara wuxuu u sheegay ardaygiisa ibnu shahaaba ana cabdullah bn cumara qaal ra'aytu rasuul allah rasuulka ilah marka sal ly slam xiina yaqdamu makkata markuu maka soo gelayo ida اstalama الrukn اlأswada أwala ma yatuufu xiina yaqdamu yahubu ثaلaaثa aطwaafi min الsabci wuxuu yidhi nabi maxamed baan arkayo xiina yaqdamu maka markuu maka soo galo ida اstalama الrukn اlأswada rukniga tiirka madow rukniga hadda waxaa loo jeedaa geesaha geeskaas iyo geeskaa iyo kaa kale iyo kaa arkaanta ladiin sheega waa intaa waa kacbada afarteeda gees zaawayana waa layahay jamcu zaawiya ama soomaalina xagal bay yidhaahdaan afar xagalood buu leeyahay ida stalama rukn alswad ay alxajar alaswada dhagaxa madow nabigu gacanta sayla dawaafka isagaa laga bilaabaa wad ogtihiine awala maa yatuufu yaqdam markuu u horraysay uu dawaafe uu maka soo galo yahubu wuu ruclayn jiray alaaa aطwaafi saddex wareeg oo min asabci toddobada ka mid ah. وxadana cabdاللahi بن cmر بن aban الjucفi haddaba saasaad yeeshaan xadana بn mاlك cabdالlah أhbarna cubaydالlah الcumari can naaficin can ibni cmr radi الlah tacalى canهma qaal ramla rasuul lah rasulka baa gucleeyey min اlxajar ilى اlxajar min alxajar اlaswadi ilى اlxajar اlaswad dhagaxa madow laga bilaabo ilaa lagu yimaado ayuu nabigu ruclaynayay aaa saddex wareeg wamasha arbacan afarna wuu lugaynayey xadana abu kamil اjaxd fuday bn xusein xadana sulaym اhdr albasri xadana cubaydاllahi bn cumar alcumari can naaficin ana bna cumara ramla min alxajar il اxajar nabigaa rucleeye ramala min alxajar ila alxajar wadakara wuxuuna sheegay ibnu cumar markuu sidaas samaynayo ana rasul s slm facalah nabiga ilah inuu sidaa yeelay waa dhaxalkiinahada dhaalki nabi maxamed weeye waana dhaxalkii ambiyada waa hadde in lagu dhego lagu dhaqmo wey ninka kari kara ilaahay u sakhiro ayb oon laga tegin waa la isdhaafinhayaa waa laisu diidi doonaa mar dhow sida socotee bal uuna laga faa'iidaysto وxadثna cabdاللahi بن masلة بن qacnب الqacنبي xadثna mالك وxadثna يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أبيه محمد بن علي الباقر عن جابر بن عبد الله الأنساري أنه قال رأيت رsuuل الله rasuulka ilahi baan arkay haddaan jaabir ahay ramla asagoo rucleeyey min الxaجر الأسود dhagaxa madow laga bilaabo xatى اntaha ilaa uu soo gaadhay oo ku soo dhammaaday aa awaafin saddex wareeg saddex wareeg buu nabigu sidaa u ordayey waxadaana abu طaahir ahbarana cabdالlah bn wahbin ahbarani maaliku wbnu jurayjin can jacfar maxamed jacfar الصaadiq min ali beyti rasuuli الlah can jac bn muxammadin can abiihi can jaabir radi allahu tacala canhuma ana rasul sal slm ramla aaa awaafin ramala nabigu wuxuu rucleeyey aalaaa awaafin saddexda awaaf min alxajari saddexdii wareega u horeysay min alxajar ila alxajar buu nabigu ayuu awaafay ayb marka erayga aalaaa awaaf taasi xoogo min xayu alcarabiya far baa lagu yorgodaa dhowr qaab baa loo wariyeyo aلثaلaaث الaطواaf in labaduba alla geliyo aلثaلaaث الaطواaf la yidhaahdo iyo in midood al laga gooyo oo laysu idaafeeyo iyo in labaduba lagarabo tajdiidaya aaa awaafin la yidhahdo aaa awaafin iyo aلaaa aطwaafin iyo aلaaa اlaطwaaf saddexdaaba waa la sheegay ayadu marka in aلaaa اaطwaaf baa dhaamilahay sidaa sidaan waxaa dhaami in labaduba al la geliyo uu markaas khilaafkii u dhexeeya basriyiin iyo kuufiyiin baa iman lahaa basriyiinna waa diidaan kuufiyiinna way banneeyaan ama in ka hore al la geliyo ka dambana aan muxuu ahaayey laga gooyo asho sida inoo qoran ah, oo ka hore al ka dambana la tankiiriyo akaru naxwiin way diidan yihiin jumhuuru nuxaati ma bannaanay waa laaxin bay ma aha rag yar baa qaba inay bannaan tahay xadiidkana xuju u noqonaya ayaga raggaa banneeyey ba xadiidka xujo u noqonaya waxaase saddexdooda labadaaba ka ficnaan lahayd in la tankiiriya labaduba oo la yidhaahdo ramala ثلاثة أطواف ثلاثة أطواف طيب حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد العبد حدثنا الجريري, الجريري سعيد بن إياس الجريري عن أبي الطفيل عامر xaamn waail waa aakhiru man maata min asaxaaba axadkii u dambeeyey ee nebi maxamed arkay wey muslimiinta ugu dambeeyey isagoo waayeela wuxuu dhihi jiray ma joogo adduunka maanta axad nabi maxamed arkoo nool oon aniga ka ahay in qiimo badan buu ahaa sanadkii saddexaad hijradu dhashay ama labaad yowma uxudin buu asagoo sidee jira ama toddoba jir ayuu nabigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam xajkii u dambe nabigu uu soo xajiyey ee xajul wadaacana wuu socday asagoo yar buu socdayoo waxaan ka xusustaa buuhi nebi maxamed marwo dusheeda taaganoo ducaysanaya ama sacya la imanaya idan waagii dambe la iskhilaafay raggii taageeray buu ahaa ee la socday cali bn abi aalib kuufiyi ciraaq ka dagaalami jiray cali markii la dilayna wuu soo noqday maku yimid uu degay hawlihio dhan wuu ka baxay wamaata biha aba ufayl xamn waail qaala wuxuu ihi qultu ibn cabaas ibn cabaas waxaan ku idhi ara'ayta hada اramla bilbeyti aa awaafin ara'ayta bal ka waran hada ramla ruculaynta bilbeyti guriga beytka ilahi lagu ruculeeyo aaaa awaafin saddex weri waran wamashya arbacata adwaafin afarna lala socdo ka waran asunatun hu musunna beydka ilaahay marka lasoo dawaaf alquduum ama dawaaf alcumra ama dawaaf alxajka u horeeya beydka ilahay marka la yimaado toddobada wareega lagu dawaafo saddex in la rucleeyo afarna la lugeeyo ma sunna mise sunna ma ah maxaa jira fa ina qowmaka tolka oo caraba ah, ama quraysh ama muslimiina yacumuuna waxay sheegeen ibn cabaasow anahu sunatu inuu dariiq nebi maxamed yahay qaala wuxuu ihi faqaa ibn cabaas sadaquu wa kadabuu ibn cabaas wuxuu ihi sadaquu wa kadabuu runna waa sheegeen beenna way sheegeen buuri run iyo been bay iskugu kaa dareen wa kadabuu huna waa maxay wa calaa luqati ahli xijaaz oo ah waa luqat alcarab asaxiixa weeye ruuxu marba hadduu surma seegteeyo oo uu la gafo sida saxda ahayd yuusan u qasdinbe oo u gafo kadabaa la iska odhanaya bimaanaa akhطa'a sadaquu wa khaliطuu bay ka dhiganta wa akhda'uu buu u jeedaa qaala wuxuu ihi qultu waxaan maa qawluka sadaquu wa kadabu maxay tahay isma keenaysay runna way sheegeen waxbaan ku weydiiye waa sunno idha ama sunno ma ah laakiin inaad iskugu kay baraxdo oo tidhaahdo runna waa sheegeen waana been hawl la fahmi kara maale waxaa muwaajacun bayna naqidayn qaala wuxuu ina rasul wuxuu u jeedaa sadaquu inuu nabigu ku rucleeyey nabigu markuu maka yimid inuu dawaafay saddex wareegna uu orday afarna uu lugay waa runtood laakiin inay sunno tahay oo siduu nabigu samey maanta la samaynayo waa been buu qabaa asagu wuxuu nabigu waa sameeyey oo aminka la samaynay laakiin nabigu hawsha waa yeelay warkaasuu u jeeda qaala ibn cabaas wuxuu idhi ina rasul sal slam qadima makata nabiga makuu soo galay wuxuu leeyahay xukumka ramalka iyo ruclaynta iyo jimatuuradku xukum cilo iyo xikmad loo jidayey buu ahaa ciladiiyo xikmadani waa ka baxday wاlxukmu ida zaalat cilatuhu zaala bizawaaliha baa laisku ogaa niman ya marka ukaadiu leh sida ciladii marka asalkeedii buu inooga sheekaynaya imaamku wuxuu nebi maxamed ba maka soo galay fa qaala almushrikuun goormo weeye wuxuu soo galay mako cumrat اlqada xudaybiye sanadkii lixaad bay ahayd sanadkii toddobaad buu nabigu cumrada yimid ay u diideen hadda ka hor inuu nabigu qadeeyo markaasi qoraysh waxay dhaheen nimankii qurayshyada inaga hijrooday ee nabigu kow ka ahaa ayagoo weli cadcada ah hoosoo suubi ah oo muruqu ganaf yahay bay idinka tageen waxay tageen madiino oo cara ah oo halaq badan oo dhul qaniin ah duumaa baabi'isayoo malaariya sikalaad la niman orda ka ruclin kara ma aha bal aan fiirina say waa loo soo shirtegey dhanka xijru ismaaciil baa loo soo farfadhiistay iyagoo raba daawadaan saxaabadu say u dawaafahayaan iyo tabartooda nabig marka wuxuu haloo jima turto cadowga cadowgaa dhuux sagaaraa lagu subkadaa weeye nimankan inaysan duumadii iyo qaniinkii madiina waxba idan yeelin waa inaad tustaan faqaala mushriku inna muxamadan wa asxaaba muxamed iyo saaxiibadii laa yastaiicuuna ma awoodi karaanba an yatuufa bilbeyti beytka inay ku dawaafaan min alhuzaali weydnimo darteed weydnimo tabardarro darteed maba dawaafi karaan wa kaanuu yaxsuduunahu qurayshna nabigu way xaasidi jirta korun buu u socdaa xertiisabaa sii badata kolba tol qabaailkaa rumeeya magaaloon buu sii helaa dagaalkay fooda isgadinayaan ba ka qaataa idan xasad bay bastood wa kaanuu yaxsuduun nabigu way xaasidi jireen quraysh gaaladii loo jeedaade muslimiintii ma ah qaala wuxuu uhi ibn cabaas famaruu rasuul اllah sida markay yidhaahdeen ilaahay baa subxaana wa tacala nabiga u sheegay riwaayadka xadiidka caddaynay qaybo ka mida markay sidaa yidhaahdeen fa alaca allaahu rasuulahu calaa maqaalatihim iyagoo isku xanteen hoos bay iskugu sheegeen jibriil baa soo gudbiyey hawshii oo nabi maxamedow kuwi quraysheed saasay yidhaha waana ku sugahayaan la soco idinkoo labalibootinhaya oo batin awraynhaya oo qaalmirogota inaad meesha tagtaan oo baytamhaya oo saa u mara waa in la samriyo quraysh faamaru rasul rasulka wuxuu faray an yarmuluu inay rucleeyaan alaaa saddex wareeg wa yamshuu afarna ay socdaan qaala wuxuu qultu waxaan lahu ku yidhi marka ahbirna can awaaf waan gartay ramalka inaad sidaa u jeedda adugu aad saa aaminsan tahay bal waxaad iga warantaa can iawaafi bayna asafa walmarwa orodka la ordo bayna safa walmarwa asaguna raakiban adoo wax saaran asunatun huwa asna ma sunna in markaad saciga la samaynayo gaadiid lagu saciyo riti iyo faras iyo baqal iyo kulba hesho oon la lugaynin ma sunna faina qowmaka yazcumuuna annahu sunna tolkaa waxay sheegeen inay sunno tahay qaala wuxuu uhi sadaquu kadab tanatay oo kale weeyo beenna waa sheegen runna waa sheegay qaala qultu ma qowluka sadaquu wa kadabu qaala ina rasul sl slam kaura calayhi اnnaas nabi maxamed markuu hasha ku saciyey hasha markuu ku sacyinaya suban sal slam duruuf u geysay oo ahayd ummaddii baa meesha ku badnayd meeshuna waa yar tahay weyne sacyigu waa yahay saa darteed in la arko oo laga qaato axkaamta lagu dayduu rabay marka meeshii lagu arki karayna waa inuu gaadiid dushii nabiga laga daawado laga arko markuu idink haddayadan ku dayanhay waxba ummadda awrtaa ku laynine socod ku sacyiyay kaura calayhi naas dadkii baa ku batay yaquuluuna ayagoo leh haada muxamadun haada muxamadun ha kunoo ruux baa soo xajiday oo intooda badan nabiga aysan arag badankooda aysan arag sodomeeyo afartameeyo kun baa nabiga toosoo aragtay inta kale nabigu ayagoon arag bay rumeeyeen inay arkaan oo nabiga ku dadaan bay sugaayeen in walba nabiga alla itus marka meesha waxaa ka dhacay xidhiidhi xidhiidhigii marka waxaa lagaga bixi kara nabiga khatar xataa kharaja ilaa ay soo bixeen alcawaatiqu gabdhihii yaryaraa meel buyuut ka soo baxeen maqabiyaadkii baa la soo saaray alcawaatiq waa jamcu caatiqin waa gabadha shaqada ka xorowday ee gurigeeda ku gabfoodayd inta yarta waa la suuqa loo diri bannaanka loo fiijin xijaab fiican qaadan mayso meelahaasii ordi way adeeg sida kuragii u boodi markay xiguhu soo dhowaato inay qaan gaadho dhowr iyo toban jir soo gaadho maxaa la samayn shaqada waa laga yarayn gashaanti baa loo diyaarin guriga meel goonaa laga dejin sidii raggii baa loo maamusi marka kaanaha uctiqad min camal اlbeyt waxaad moodaa in laga xoreeyey shaqadii guriga saasaa caatiqa loo hada muxamadu hada xataa kharaja ilaahay soo baxeen min albuyuuti ka soo baxeen ka soo baxeen isku batay wa kaana rasuul oo nabigu hadday dadka ku yimaadeen oo dadka ay cidhidhi geliyeen dadka maasanka lagu dhufto nabiga laga fogayaad isdhihi sida madaxda dadka nin kusoo dhala kala tuuro iskugu dhowo kuwan feedhaha kuusanee hadda saraakiisha iska dhigahaya waxaa lagugu tuurahayaa meel ilaahay ogya haddaaban magaani lagu geynin budhan lagugu lafbixinin marka waxaa weeye saxaabigu wuxuu leeyahay nabiga haddii la iskugu yimid ma dadka kale ka fiijisa nabiga loo sheexeeyo tiibuu ka hadlay ibnu cabaas wa kaana rasuulullah rasuulka wuxuu ahaa laa yudrabu annaasu bayna yadayhi dadka hortiisa lama garaaci jirin lagama leexin jirin falama kaura calayhi dadku markay ku bateen ama lagu badshay zaxmadii rakiba hashiibuu fuulay wاlmashyu wالsacyu afdalu min الrukuub in lagu saciyo socod iyo lugayn ayaa ka fadli badan adoo gaadiidta inaad markaasi aad sacyido sidaasuu yidhi macnahaas ayuu maray ibn cabaas ibn macnahaasuu maray idan sunna ma aha ayuu leeyahay sunna ma ah riwaayada abu daawuud sadaquu qad ramada rasuul اllah wakadabuu laysa bisunna sadaquu run bay sheegeenoo nebi maxamed wuu ruculeeyey wakadabuu laysa bisunna laysa bisunna laysa bisunnadaasi sacyigana sidaasuu ka yidhi ramalkan sidaasuu ka yidhi sadaquu nabi maxamed waa qad saca raakiban wakadabuu walaysa bisunna taasaa laysku maandhaafay nawowi iyo shuraaxda badankood waxay mareen sunno muطlaqan ma aha sidiisuba laakiin qawaamu sunna fii hari اtaxriir fii kitaabi ataxriir lisharxi muslim wuxuu leeyahay wuxuu u jeedaa ka targeedu dhiig ka waajibi ma aha hada uga sawaab camalkaani in la rucleeyo ah, ma kala dawaafayo ama la cafwan ama cafwan eh, eh, lagu saciyaa gaadiid lagu saciyaa ka tegidiisu ma dhiig ka waajibi lanna acmaasha nabigu la yimid ee eh, khuduu cani manaasikakum uu yidhi oo dhan kii laga tago ee waajiba dhiig baa ka waajiba marka sunnadu anfinayo ma aha samaynteedii iyo la imaansheeda waa sunne wuxuu u jeedaa ma aha sunno ka tegideedu dhiig kugu waajibahayo gowrac lagaa rabo ama fidya ay kugu waajib yihiin soon iyo wixii la almaala macnahaasa saxa ah. maxaa yeelay fii sunan abi daawuud ba waxaa ku jirta asagoo leh ramalku waa sunno alramalu waa sunnatun oo fa kaanat sunnatan idan sunana wuu anfiyey sunana wuu sugay maxaa lagu jamcinayaa samayntoodu waa sunno nebi maxamed baa sameeye weeye waa la samayn karaa laakiin ka tegidoodu ma aha sunno ay dhiig ka waajibayo jamaca u sameeyey ninka la yidhaahdo saaxiibu taxriir bay u mahraati kacaysaa sunnadu oo aataartu waad ka fiirin kartaan xadiidka ibn cabaas iyo sideetan iyo afarba waxaa xadana maxamed muana qaala xadana yaziid yacni ibnu surayc albasri akhbarna jurayriyu saciid bn iyaas bhada اsnaadi snaadkaad marayseen hadda saciid aljurayri can abi طufayl bn cabaas soo ma ahayn ayr hase yeeshee anahu qaala yaziid bnu zurc wuxuu yidhi wa kaana ahlu makkata qawma xasadin reer maka waxay ahaayeen reere xasad ree magaalka o dhan ba saa u badan ree magaalka ciyaada saa u badan ree magaalka weliba ganacsatada a u sii daran ree magaalka beeralayda wuu roon yahay camalkooday ku mashquulahayaan aroortu beer u kallihi isaga naftu haysaaba shimbir celin iyo jibaal waraabin iyo goyn iyo bakaar duugid shaquu ku jira ree magaal baa ugu xaasid badan waxaana usii daran markay noloshooda ku dhisan tahay ganacsiga soomaaliya nairobi joogtaa ugu xaasid badan wadaaddaha iyo ganacsatada wadaaddaha iyo ganacsatada ganacsatada hadda waxay bilaabeen inay issixiraan islaayaan astination isku dhammeeyaan iskaayaan is-osduugaan askarta laisu dhiibo cirka laisu daro samtareelo la ismariyo intii la fariinkaa ii go'ay berega ii qaban waaye eber ahlu tijaara musiibo wey xogta aanu aanay haddaan hadda aan farraqo gogoldhigaskaad ii dhigan doontaan ba aad u badnaanhaya markaan iska daaya halkaan kaga tago wa kaana ahlu makata waxay ahaayeen qowma xasadin qolyo xasad badan bay ahaayeen walam yaqul ma dhihin yaziid bnu zurc markuu xadiidka warinayay ma dhihin yaxsuduunahu caafan yaxsuduunahu muusan odhanin ee wuxuu ihi qowma xasadin yaxsuduunahu ma dhihin isagu waxaadaana ibn abi cumar alcadani baabku soo ma gaari karo waan taaganayaba soo maaha xadaana sun ibnu cuyaynata can can ibni abi xusaynin can abi ufayl qaala qultu ibn cabaas waxaan ku odhi ina qowmaka tolkaa yazcumuuna waxay sheegayaan ana rasuul lahi sal lay slam ramala bilbeyti beytka inuu ku rucleeye dawaafkiisii wa bayna asafa waalmarwa inta udhaxaysa marwana uu nabigu orday wa hiya sunnatun bay dhaheen qaala sadaquu wa kadabuu runbay sheegeen waana khaldameen waxadana maxamed bn raaficin xadaana yaxmna aadam ibnu sulaymaan alumawi xadana زhayr mucaawiyaة اljucfi can cabdilmlk ibn saciid abjar cafu ibn اlabjar can abi طufayl caamir qaala qultu bn cabaas uraani waxaan is arkahayaa buuhi oon malaynayaa qad ra'aytu rasuul اllah rasuulkiin inaan arkay maalinkii u dambaysay qaala ibn cabaas wuxuu hi fasifu lii nabiga maalinka inaad aragta in kale aan hubsada iyo ruux kale inuu ahaaye bal ii tilmaan nabigaad aragtay maalinkaas xajkii nabigu uu marwo taagnaa qaala wuxuu yidhi markaasi e, caamir qultu waxaan idhi ra'aytuhu almarwati calaa naaqa nebi maxamed baa arkay xajulwadaac asagoo marwo agteeda taaganoo hal saaran waqad kaura annaasu caley dadkuna ay ku ku xuunsan yihiin qaala faqaal ibnu cabaas wuxuu daaka rasuullah waad aragtay axadkaa tilmaamayso nabiga way inahum kaanuu waxay ahaayeen ayagu laa yudacuuna canhu inahum kaanuu dadku waxay ahaayeen la yudacuuna canhu kuwaa nabiga laga difaacin feedhaha lagu dhufto oo la tikhaantikiyo ama la kala fiiqo lama tuuri jirin dacigu waa dafciga riwaayadii marka abu daawuud eh, kaana annaasu laa yudfacuuna can rasuuli اllaah walaa yusrafuuna canh baa cadaynaysa yma yudacuuna ilaa naari jahanama dacan qur-aanka waad garanaysa soo maaha arayt ladii yadcu اlyatiim dafciga wey ayb inahum kaanuu dadku waxay ahayn laa yudacuuna canhu kuwa nabiga aan laga difaacin oo laga celinin walaa yukharuuna xaggana aan la gulguulin lamana cananan jirin indhaha laguma gubi jirin intay feedhaha iyo shafka laga gacantana lama kala tuuri jirin dadka ayb sidii kale wax loo farsamayn karo umbaa loo farsamayn jir boqorada iyo sida la yidho umarada hadda jirta nabigu shuqul kuma lahayn buu saxaabiga kuu sheegay saasaa keentay dadku nabiga inay ku soo xoomaan yukharuun baani hadda ii dhigan kaharkuna maxaa weeye waa intihaarka wa ama asaa'ila falaa tanharti oo kale wey alintihaar وxadثna أbu الربيع الزهراني قال xadثna xmاad yعن بن زaيد عن أيوب السkhtياني عن سعيد بن جuبير عن بن عabاس رضي الله تعالى عنهma قال qadima رasuul الlah rasuulka ilahi baa soo galay wa أصxaabu makatay soo galeen waqad wahanathum ayagoo wiiqday xumaa yarib duumadii madiino xumaa yarib iyagoo wiiqday duumadii iyo malaariyadii iyo qaniinkii magaaladii yarib madiina wey magaceeda hore qabla islaam qaal muhrikuun waxay idhahdeen faqaala mushrikuun innahu yaqdumu calaykum hadan berri waxaa idiin soo geli doona qowmun qolyo qad wahanatum ulxuma malaariya dume eber ka dhigta walaqw kala kulmay walaquu kala kulmay minha shiddatan dhib kala kulmay nimankii iswaalahaye waan hijroona yidhi dalka annaga ka tegey iyagoo eeday soo socdaane u soo shirtagoo kaalaya daawada ka maadaysta fajalasuu waxay fadhiisteen quraysh maa bayna alxijri cafwan mima yali xijra xijr ismaaciil xijr ismaaciil dhankiisay fadhiisteen dhanka xiga oo dhanka kale ah way ka fogaadeen kacbada cadho ay muslimiintu u qabaan wain yakaadu aladiina kafaruu layusliquunaka biabsaarihim lama samicuu dikr ayib ma arki karaan xaggana inay ka maadaystaenna way rabaan oo ishooda waxay ku doogsatay arkaan cadowgaadoo moogta liita markaad aragto jiriddaad ka qosli waad jecelays amarahum اnabiy nabigaa wuxuu amray faalaca allahu calى ma qaaluu riwaayada anasaa'i fi kubra iyo abu fi sunan ilaahay baa u sheegay hawsha ayadaa amarahum nabi wuxuu faray an yarmuluu inay ruculeeyaan ay ruculeeyaan ama gucleeyaan alaaa ashwaadin saddex wareeg wayamshu ay lugeeyaan maa bayna aruknayni labada tir inta udhaxaysa liyara lmushrikuuna dhankay fadhiyeen mooye dhanka kale markay u gudbaan inay iska lugeeyanoo nastaan dhankay ay fadhi markay kusoo dhow yihin ayagoo ordahaya ay soo galaan idan markaa dhankan dhankaasaad fadhida waa daawanaysa soo maha derbi ayaa kaa qarin inta markaan marahayo waan iska logayn ima aragtida waxaan kugu soo fudhani anoo ruclayni waxaad moodi inaan ruuco ku soo dhammaysa hawshayda saasaa loo kaartayey nimanka qoreysheed liyara almushrikuuna say u arkaan jaladahum ay quwatahum xoogga iyo muruqa ku taagan iyo laxaadka inay arkaan baada rabaa oo la quusiyo oo la cabsiiyo faqaalmushriku waxay dhaheen markay arkeen saxaabadii ordahaya oo saddexii wareeg ord ku dhammaystay si ay iyagu markaa u arkaan haaulaa'i aladiina kuwan aad sheegteen zacamta aad sheegteen ana alxumma duumadu qad wahanatum inay wiiqday haaulaa'i kuwanba ajladu min kada wa kada cawl bay dheheen ayagaa orod badanba nimanku waay nimankan saa u bodboodaya baytamaayo nimankan nima duuma anigu taabana yidhaahdeen ajladu ay aqwى min kada wakada riwaayo kale ajladu waaqwى waacdaa min alhazaal bay dheheen garanuug fakat ayagaa ka dheereeyaba intii laga rabo intaas ahayd inay dhaga burjawaan isku naxaan ninka iska celiya ha ilagdee xooga ku taagnaabaa iga daran bu nbaa laba nin baa laga tantay baa la yidhi markaasa mid dhulka la dhigtay war istaagu ninka ku noqo mar mar kale holli baa la isku day isku day ninku haba ilegday wuxuu waxaa iga daran xooga ku taagnaa ninkaa mar daba ninkaan isku dayaya iskuma dayahaya qaabn cabaas wuxuu yidhi walam yamnacu ooma diidin an yamurahum ooma diidin an ya'murahum inuu faro an yarmulu lashwaada kullaha toddobada wareedba inay orod ku dhammaystaan nabigu inuu faro ooma diidin ila alibqaa'u calayhim u danqasho ay ugu danqadeen mooyeen alibqaa'u alshafaqatu waalrifqu calayhim toddobada wareegba orod ku dhammaysta saxaabana wuxuu u dhihi waayey saxaabada u danqanaya u naxariisanay u dhimrinayay markaad indhahooda ka libidhaanna iska lugeeya markaad indhahooda ku soo baxaysaan ruculeeyu ku yidhi subaan sal slam oo saddexda wareega u horaysa hawshaan hawshaan marka markaan xadiidka intaan ku darnaan ka hadlaynaa hawsha ibn cabaas uu ka hadlay ayib وxadثnي <clears throat> cمر الناqد وبن أbي cمر الcadني وأحمد بن cabdة الضبي جaميiعا عن بن عyنة سفyان قال بن cabd asg wuxuu hi xadثna سفyان بن عyنة ma dhihin عن cمر بن dinar الmkي عن cطاء waa riواaية تaaبعين عن taaبعي cطاء baa labadooda ka weyn cطاء من الطبقة الثالثة cمر بن dinar من الطبقة الرaaبعة عن بن cabاس رضي الله تعالى عنهم culmada reer makaas daba gaشhay قاaل إنma sacى رasuuل الله rasuulka ilaahay baa saciyey oo safiya marwa ku orday wa ramala baydka ilaahayna ku rucleeyey liyurya almushrikiina gaalada suu u tuso quwatow awooddiisii iyo inuu bad qabo duume iyo malaaya waxba yeelin sayidina ibni cabbaas cilladuu tilmaamay ee ahayd hawshan ayada jimatuuradka iyo orodka iyo wareegga la ordahayo asalkiisi hore quraysh ayaa lagu bajinay lagu cabsigelinayey ee ma aha ee sunno mustaqilo sideeda loo jideeyey waa masale meesha ku jirto sayidina cumar bay ku soo dhacday maalin baa isagoo dawaafahaya oo bilaabay ee wuxuu ihi fiima ramalaan alyowm wاlkashfu can اlmanaakibi waqad aطa'a allahu alslaama wanafa اlkufra waahlah wmaca dalika la nadacu shayئa kuna nafcaluhu cala cadi rasul sal slm xadiikiis waad garanaysaan ibn cumar ba wuxuu yidhi maanta maxaan u ruclaynaynaa oon ujiba tuuranayna murqaha u bannaynaynaa maxaa yeelay waaga hore gaalan u quusinaynay gaalada ilaahay waa jebiyey adduunkii islaam baa qabsaday yaan wax tusaynaa tartiib aan iska qarsanno garbaha iyo jimaha aan iska qarsanno tartiibna aan iska lugayno laakiin maya hawluu nabigu sameeyey kama tegayn halkaa marka waxaa ku jirta xukumku haddii loo jideeyo licillatin wa xikmatin xikmada iyo ciladana meesha ay ka baxdo zuusho asal xukumku inuu zuulu ahaa wاlxukmu yaduur maca cilati wujuudan wa cadaman wاlxukmu ida shurica limacnan aw licilatin fazaala almacna aw اlcila zaala alxukmu baa laisku oga laakiin xukumka zuulaya waa xukumka hal cilo ku dhisan hal cilo ku dhisan wey xukumkan marka ramalka ee ruclaynta beydkee lagu rucleeye ah saddexda wareega u horaysa iyo sacyiga ama jibatuuradku hal cila kuma dhisnay inuu hal cila ku dhisnay waxaa kutusahaya nabigu calayhi salaat wasalaam wuxuu soo cumraystay jicraana xilliga jicraan soo cumraystayna ilaahay islaam buu quweeye gaalana waa jebiyey gaallama taagnayn fatxu maka dabadii buu ahaa rabal buuna sameeyey iطbaacna waa sameeyey sacyina waa sameeyey orodna waa sameeyey markuu soo xajiyey aanadka tobnaad magaal baa taagan majaziratu carab baa gaal joogaa oo lagu kala tegay nabigu waa sameeyey hadda waxaynu u samaynaynaa laba arrimood nabigaan ku raacna calayhi salaatu wasalaam iyo nicmada iyo galladu rabbi noo galay inaan ku xusuusanno xilli waxaan soo marray beydka aanan ku dawaafi karin oy cadowgaanu fadhiyaan saa noo daawanayaan nagu maadaysanayaan oy naftu noo geysay inaan meelahan ku guranno tima aan ku gorano murqa aan ballaadhin oon bafkino wixii waa laga soo tegey ciza alla keenay gaalo waa inaad xusuusato waxaad ahaan jirta iyo nicmadii abaalka kaaga dambeeye guushi aad ku geeraartay waxay ka tahay waa min alacmaali الsaalixa waa min almaxaasin sacyigan hadda meeshan iyo dhagaxa aad tuuraysa eed ku tuuraysaan jamaraadka asalkiisa muxuu ahaa hawlo ibraahim sameeyey ummu ismaaciil samaysay baa la daba taagan yahay oo kii dhihi jiray ibnu cabaas ashayطaana tarjumuun wa sunnata abiikum biraa tattabicuun idan aaaartii iyo taariikhdii in la ilaaliyo xusuustii ambiyada iyo ilaahay galladiisana la xusuusto nabigana lagu raaco xikamkaasaa jira oo weli baaqi ah hadday meeshii ka baxday tii ahayd gaalo in loo qusiyo macnahaasa meesha ku jira oo ibnu cabaas uusan diidanayn ku diidan yahayna waxaa weeye ka tagiisu dhiig ka waajabi maayo e, laakiin waa lala imano waa min asunna macnahaasu u jeedaa qolyaha u fahmay inuu gebi ahaanba uu diidan yahy nabigu ka mid yahay oo shuraax badan ka mid yihiin wallahu subxaana wa tacala aclam